wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega mar kale habe wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo khamiis ay sii bixayso jimco ayaa soo gelayso taariikhdan waxa ay ku beegantahay tahay siddeed tobanka bisha koowaad sannadda labada kun afar iyo labaatanka qodobada caawa barnaamijka xog horeysi aad ku maqli doontaanna waxaa kamid mid ah goboleedka igad oo taageeray soomaaliya kana horyimid damaca gorican ee etoobiya ay ku faragelinayso midnimada soomaaliya haddaba shirkan qodobada ka soo baxay saameyn noocee ah ayay ku yeelan doonaan damaca etoobiya taas eh, etoobiya waxay ku noqonaysaa dabadabkii u weynaa ah oo siyaasadeed ama diblomaasiyadeed waxaa sidoo kaleeto eh, khatar ku ahba in xataa igabita eh, laga saari doono xoobanimadeeda haddii dhaqanka noocaana ay ku socoto dal afrikaanana dal afrikaana xuduudiiskuma xadgudbi karo wax xeera ama qaanuunkiisana ma farigelin karo mareeyaha garoonka diyaaradaha degmada ciilberde waxa uu ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay diyaaradda maanta ku dhacday garoonkaasi iyadoo khasaaro dhimasho iyo dhaawac la sheegay inay ka dhasheen kadib eh, diyaaradda ah oo waddada gaftay maamulka deegaanka garsbaalley ayaa ku eedeeyey mas-uuliyiinta degmada daynile inay xireen guddoomiye waaxeyd ka tirsan deegaankaas falkaas oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid afduub ah oo loo geystay guddoomiyaha haddaba waxaan eegi doonaa sidii ay wax uga dhaceen maanta ex control afgoy waxaa lagu weerar goobtoodii shaqada marka kolay gudoomiyihii wuxuu qabay diikar degmada markii la geeyey waaba dhacay daynila la geeyey ninka waa dhacay ardaba isbitaala loo soo qaaday askartiina saldhiga daynila lagu xidho qodobadaasi qodobadii kale nugu soo korno barnaamijkeena ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qaybka ah barnaamijkeenna gabagabadana waxaad ku maqli doontaan cabdiraxmaan cabdulla rooble kiisi ee farsameynaya waxaan ahay siciid cabdiraxmaan cali oo mar kale xog horays aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban xaraash war inadeer maxaad xaraashaysaa war wax walba waannu xaraashaynaa oo inadeer bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damaca nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba oo naga diyaar gebigebi ka dheer guri ku dumay gacangacan sugtiyo sixiryo godogodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux u um baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay waa hagaag saaxiibayaal markale kulan wacan wanaagsan ayaad leenahay haddii aynu ku bilaawno rurgoboleedka igaad ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray shirkii kambala uga socday iyadoona ay war-saxaafadeedka ay soo saareen ay kaga horyimideen damaca itoobiya ay ku dooneyso inay qeyb ka mid a ah soomaaliya ay saldhig iyo ka sameysato deked waxaana ay sheegeen in ay itoobiya ay ku xadgudubtay qawaaniinta u degsan wadamada afrika waxa ay sidoo kale ku eedeeyeen in etoobiya damacaas ay ku faragelinayso soomaaliya ay xadgudub ku tahay ah, shuruucda u taala caalamka wax walba oo loo baahan yahay soomaaliya in lagala hadlana ay tahay in lagala hadlo dowladda dhexe ee soomaaliya taasoo dunidu ay aqoonsan tahay maxamed xadir noor oo ka faalada arrimaha siyaasadda soomaalida iyo arrimaha amniga ayaa wax ka weydiiyey shirkii kambaala uga socday urur goboleedka igad wadamada ku bahoobay ee dowladda itoobiya ay ka biyadiiday inay shirkaas ka qeyb gasho iyo saameynta qodobada kasoo baxa shirkan iyo ka baaqsashada shirkaba ay ku yeelan karto etoobiya culeysyada kasoo wajihi kara igad eh, bismillah maadsantahay xabsadow eh, eh, dabcan waxaan Eh, maantay ama sida caadiga ah, eh, eh, sideed tobanka bishan igaad shir ay iskugu imaanayeen uganda ugu furmeeyay madaxda midooda ama madaxda maamul goboleedka igad oo dabcan de soomaalida ahmiyad badan buu lahaa oo ah, markii ugu horeysay oo xaalada soomaaliya si hoose looga hadlaayo waxaan wada ognahay in marxalado kala duwan ama xaalada siyaasadeed xoog badan ama diblomaasiyeed hadda soomaalida la dhiilgaraynayso ama la dhaqmayso taasoo kaga imaanayso wadanka dariskooda etoobiya marka dabcan wuxuu ahaa shir aada caqido weyn u leh oo maxaweyn xagga siyaasada diblomaasiyadda soomaalida u sameynhayd wuxuuna ahaa shir hadda bilow ka ah waxaa maalmihii ugu dambeeya dowladda soomaaliya ay xooga saaraysay inay maaragtay isku soo xirto ama ay soo agaasinto shirar xagga diblomaasiyadda lagu xalinayo arrimaha dibadda ama wax lagu qabanayo muranka bilowga hadda dowladda etoobiya ee soomaaliya hadda ku hayso iyo colasyada marka waqtigii loo baahnaana ku aada inaysan shirkan etoobiya qayb ka ahayn maxaa isbedel oo ku keeni kartaa nuxurkii iyo muhiimadii shirka ulahaasa saameyn noocay ku yeelan kartaa dabcan etoobiya dulmi soomaalida ay muddo ku haysaa jirto runtii haddaan taariikhda dib kugu celiyo soomaaliya markii dawladii gacanka burburtay kun sagaashankii wixii ka dambeeyey dee marar kala duwan ayay dhulka soomaalida kusoo xadgoobtay waxaad xasuusataa in maaragtay sagaashan iyo eh, toddobadii eh, weerar eh, dhulka kusoo gashay gado dad badan oo soomaalidana kulaysay sida ay silamida ah sagaashan sagaalkii juun shanteedii in dagaal kusoo gashay bayo bacool ayadoo aan cidna ogolaansho haysanin intaas wixii ka dambeeyey waxay aada u kaalmeyn jirtay eh, hogaamiyaashii eh, siyaasada soomaalida ayagoo ka dhex arkaya danahooda khaaska si ay meesha ugu saaraan eh, nidaam xoog badan oo soomaaliya meesha ka dhasho waxaad la socotaa dowladii cabdiqaasim salaad xasan xilligii lasoo onkay oo ah nidaamka dowlada keliya sida siyaasadeed sida askari askariga isku hortaaga ayagoo aada u caawinaya xoogii soomaaliyada siyaasiyiinta ah xamar biganaa iyo dhammaan gobolada soomaaliya arintaas marka waxay keentay inay maarata etoobiya u aragta in soomaaliya aysan marnaba ay eh, eh, awood u yeelanayso awood u yeelan ina dowladnimo hesho dowlad kastoo timaadana caqabad iyo culeys bay ku ahayd ugu dambeyntii waxay hadda soo gaartay markiin dhulka soomaaliyeed qayb kamid ay ah sheegato iyadoo eh, soo dagaalanayso gobolada soomaalida qaarkood marka arinta shirkani waxay muujinaysaa in etoobiya loo sheega in waxay samaynaysa qalab yahay in soomaaliya ay tahay dal xoog badno nool in soomaaliya aysan marnaba aqbalaynin waxyaalaha ay hadda ku hadaaqayso etoobiya dabcan hadda communikiga kasoo baxana aadaa soomaaliya loogu taageeray ethoobiana loogu dhaliilay marka arrintaasi waa arrin diblomaasiyado xoog badan soomaalida guud weyn u ah marka waxa eh, laga dhexli kara ama laga faaideysan kara waxaa wey etoobiya in farta lagu wada fiiqay yani riyada iyo beenta isku sheegaysana ay meesha kusoo xirmayso waxa hadda siyaadaha oo sii samayn doontana ma jirto mashuucoodana halkaas kusoo dhamaan doonaa inta hadda eh, eh, beenta isku sheegtana warkooda wuxuu ku ekaan doonaa maalmo yaroo hadda iska sheegsheega soomaalidana waxaa muuqatay inay markaan u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan cid kastoo isku dayda in xuduudahooda kusoo xadgudubta ama dulmi ama dhibaato ugeysto marka dawladda waxaasan hogaaminayana dabcan kaalin weyn bay ku leedahay arrimaha noocaas sida waxaa kujin lahayd marka shirkaana waa shir sidaan hore amiir gooni ule dawladda soomaaliya guulihiisa bilowgaana hadda madaxda way soo saareen etoobiyana laftirkeeda way saceebsan doontaa haddii aqli ama dareen wax fahma ay leeyihiin inkastoo an ognahay etoobiya in dadka dhexdooda ku shidan yahay dib badan waxaa ognahay in qowmiyadda oromiya aada dhexdooda dhibaato ugu dhex jirto si socdaan nidaamka abiy axmed oo aysan heshiis la ahayn amaxaarada sidoo kale dhibaato dhexdooda amaxaariyaa jirto haddana maamulka heshiis fiican lama ahan sidoo kale tigreega waa uga dhibaatada laguge ilaa haddana ayadan hawsha halkay taagantaha marka etoobiya ayadaa qiiqayso oo sidaa hadda la adrasayo ama khubarada istraatiijiyadda wadamada burburka ku socda sii hordhacayaan etoobiya waxay qaadaysaa wadadii ee eh, burburka marka intay burbur lahayd waxay rajo ka raadinaysaa ama hogaankan eh, daciifka ee eh, caariga wuxuu waqti badan gelinaya si ugu qanciya shucubtiisa kala eh, tagtay ee eh, isdilaysa ay hadda kala fogaaday inuu ku qanciyo ama uu rajo ugu dhiga in soomaaliya baded taasna waxay soo dadejinaysaa eh, guuldarada kudhici doonta iyo in nidaamkiisa faashilka ah oo aan wax badan macno badan ku fadhiya inuu meesha ka bixi doono si ugu dhaqsiyaa badan qowmiyaadka ethoobiana way kala tegi doontaa ethoobiana isteedyo xoog badan oo qabaaila kasoo bixi doonta sida oromiya ama anxaariya ama tigree marka wadan sii baaba ay way keliya anaga waxaa nala gudban marka in soomaaliya hadda gaashaan iyo xoog iskugu geyso in xuduudaha soomaaliya lasoo xiro inta xuduuda soomaaliya hadda ee ciidan la geyn karna hadda xasan dowladiis waxaan kula talin lahay ciidamo degdega ah meesha geeyo sidoo kalena in diblomaasiyadda wax kastoo xiriira diblomaasiya oo etoobiya laleeyaha inuu meesha ka saaro marka shirka wuxuu ahaa shir yani ka ahmiyad badan shirarkii soomaalida ee horey ugu qeyb geli jirtay marka shir guurihiisana dowladda soomaaliya ee gaartana waa dabcan shirka shirka muhiimadiisa ugu weyn wuxuu ahaa xabsadow in maaragtay etoobiya iyo soomaaliya lagu dhegeysto etoobiyana loogu sheego waxay samaynaysa inay wax qalad olmost taas ethoobiya way ka baaqsatay laakiin nidaamka ama dowladda soomaaliya waxay geysay wax kastoo cabashaa ay ka qabto ethoobiya waana go-aankan way gaarin oo reedina hadda warmurtiyadaa kasoo baxaba daqiiqado ka hor kalama aqaano marka wayna cadeeyeen igaad waxa ay soomaaliya waxa meesha ethoobiya iyo soomaaliya mawaaqifta ka dhexaysa iyo waxay kala aaminsan yihiinna igaad way sheegeen dabcan ethoobiana way ku cambaariyeen waxay u sheegeen in waxa ethoobiya samaynaysa sax ahayn Eh, inay kusii fogaato waxaasna natiijo xun ay dhalin doonto marka waxa ka soo baxaya ama laga filan karaa amaba eh, haddaba kasoo baxay waa arin soomaaliya loogu hiilinayo etoobiyana runta u sheegayo soomaaliya dagaalka siday ula gashay etoobiya ee dhanka diblomaasiyadda eh, socdaaladii la xanibay maanta iyo shalay iyo diyaaradihii ku wajahnaa hargeysa oo fuuda waday bal siday kula muuqataa hay-adda duulista wada howlgalka ay dhanka cirka ka wada iyo Eh, sida eh, ay dowladda federaalkaba igu diyaar garowday inay wax walba oo etoobiya ku damacdo eh, dabcan horta socdaalka caadiga ee diyuuradaha xaggiisa dowladda soomaaliya horta marnaba may hortaagen sida aan wararkooda ku helayno yani duulimaadka rayidka dowladda soomaaliya waxay ay hadda si taxadad le ula soconaysaa duulimaadyada etoobiya ka imaanaya ama wadamada looga shaki qaba in soomaalida si Eh, soomaalidu siyaasadaeda caqabad eh, ku yihiin ku imaanayaan wadamada gobolada soomaaliya ayay dowlada soomaaliya saddex hadda socota waana mida keentay marka in eh, saraakiishii etoobiyaanka ah ama madaxda etoobiya shalay kusoo wajahaan dese la hor istaago waana mida hadda maanta ay hor istaagtay diyaaradii hadda ee ka socotay ee wadanka thailand u socota somalilan dowlistana wayda sheegeen waxay yidhahdeen waxay weydiisteen inay caddeeyaan waxa ay wadaan Eh, taasna waxay keentay inay maaragtay ayaguna tafaasiil ka bixin lana joojiyo marka isku soo duuboo dee siyaasada hawada iyo midda gudaha iyo midda dibadda iyo dhamaan xuduudaha soomaaliya waxa koontarool dowlada soomaaliya dowladda soomaaliya oo maanta dowlad awood badan soomaaliya waxaa dareemaynaa inay kasoo baxayso wixii culeysay caqabada ahaa oo dowladnimada soomaaliya ee dhibaatada ku ahaa marka waana lagu guuleystay wax badanna waa la xaqiijiyey ethoobiya hadda waxay ogaanaysaa awoodda soomaalida marka eh, in yani waxa dalka soo galaayo iyo waxa ka baxayo dalka dowlada soomaaliya ee la socoto taasi waa waajibka dowladnimo ee dowlada soomaliya udhisan tahay eh, waajib maaragtay eh, nabadgelyo iyo mid siyaasadeed ama mid diblomaasiya intaba ayadoo ilaalinayso dowlada soomaaliya marnaba say sheegeen madaxdooda inaanan aqbali karin in yani dowladnimaadyada nabadgelyada iyo siyaasada soomaalida qalqal gelinayo ina dalka imaanin marka dowlmadadas dowladda waxay u arkaysa kubaxa ku ah nabadda iyo xasiloonida siyaasada soomaalida sidaasayna isku hor marka waan arin guud aan islenahay oo hay-adeena dowlista hawada ay ku guuleysanayso iyo dhammaan nidaamka guud ee soomaaliya ah, ama dowladda soomaaliya shaqada waa garta etoobiya kabaaqsiga ay ka baaqatay oo aysan ka qeyb gelin shirka igad culays noocee ayay saari kartaa oo wadamada igad ku bahoobay ay saari karaan etoobiya ah, dabcan igad keliya maahan carab league way ka hadleen midooda yurub uu ka hadlay eh, qaramada midooda dabcan eh, qaar ka badan kamid way kasoo hadleen wadamada ugu waaweynaya maraykan iyo reer galbeed oo dhanna way ka hadleen dhammaan waxay muujiyeen marka dawladda soomaaliya inay ku garab taagay inaan lagu soo xadgudbin dhulkooda taas eh, etoobiya waxay ku noqonaysaa dhabaddabkii u weynaa oo siyaasadeed ama diblomaasiyadeed etoobiya ma heli doonto cid ku taageerto waxaan eh, guracan ka shaqeynayso bal waxaaba laga yaabaa inay eedsato eh, fashil iyo burbur degdega uu ku dhaco marka kabaaksiga ay ka baaqsadayaan waxaa kusii siyaadayso ciqaabta diblomaasiyada kaga imaanaysa wadamada gobolka waxaa sidoo kaleeto ay khatar ku keeni kara ama khatar ku ahba in xataa igad inta laga saari doono xubnimadeeda haddii dhaqanka noocaana ay ku socoto maxaa yeele macalimiinta igas iyo midooda africa wax ka baxsan ay dowladda bay samaynaysaa dal afrikaanana dal afrikaana eh, xuduudda iskuma xadgudbi karo wax xeer ama qaanuunkiisana ma faragelin karo marka etoobiya marka waxaa laga yaabaa in yani arrimahan hadday samaynayso ama shirarka igaad ay ka baabsatay inay culeys kaga yima kaga timaado eh, wadamada eh, gobolka taasina ay soo dejisa marka in la gaara iyo qaab gooniya loola macaamili doono oo ka baxsan xeerka cad ee diblomaasiyadda ay ku dhaqmi jireen muxuu ku dambeyn arrinka etoobiya waxay ka cabi diidan inaysan ka qayb galin shirkan oo ay codsatay iyadoo marmarsiyo ka dhiganaysa in arrimo kale ay haystaan in dib loogu dhigay shirkan shirkan waa uu furmay sidoo kalena waxaa laga soo saaray qodobo maxaa etoobiya qorshaheeda xigo noqon karaa sideese loogu hortagi karaa etoobiya laba aragti ayaa u furan midkood inay samayso midda koowaad inay go-aankii qaldanaa ee qaadatay dib ugu eh, raaligelin ka bixiso eh, si official noo sheegtay in maaragtay qalad eh, ka dhacay dowladda etoobiya huyahan kana laabatay waa mid midda labaad u furan waxay tahay inay beesha caalamka u sheegtay in maaragtay waxa ay samaysay iyo waxa ay hadda iyo siday wax u maalintiisa intaba maaragtay ay tahay qalad dowlanaasiyada qalad xeer caalamiya ay ku dhacday kana noqoto Eh, midda saddexaad oo ayaga banaan waxay tahay in maaragtay eh, ay joojiso maaragtay xadgudubyada ay ku haynayso wadamada eh, dariska sida soomaaliya eritrea iyo jabuuti waddan walba oo marka daris la ah intaas haddii laga helo xasila etoobiya way xasili doontaa nabadgelyadeeda iyo dowladnimadeeda way sii xoogeysan doontaa haddii laakiin sida hadda ay wado dawladda soomaaliya iyo iyo dhammaan wadamada gobolka ay fargelin iyo maaragtay qalqal siyaasi iyo qalqal amniga ay ku hayso ayadaa meesha ka bixi doonta ayadana baabii doonto ayadana aakarkii gaari doonto heer aan waxba laga qaban karin waa qoomiyaha isku ka keenay waa bambu isku xiran oo hadduu qarxo saameyntiisa leh ayaguna isku isku baabi'i doonaan yani dhibaatadoodana ah ayaga ku ekaan doonto marka waxaan rajeynayaa haddii go-aanada eh, badbaadinayo etoobiya dowlad madaxdooda ay qaadaan waxay etoobiya noqon doontaa waddan badbaado laakiin haddii go-aanada qaldan ee eh, eh, etoobiyaanka iyo nafsadooda dhina ay qaadaan ayaa ku baabiidoona soomaaliya wax eh, siyaadaha uma dhigi doonaan wax culeysana kuma noqon doonaan soomaaliduna way taqaanaa etoobiya iyo dhaqankeeda iyo siday ula tacaamulaan mar maaha laba maaha saddex ma lixdan iyo afartii soomaaliya dagaal ay kusoo qaaday etoobiyaanka laga jebiyey toddobaadkii eh, todobadii eh, maalmo gudaheeda ayaa cadshada loo jirsaday kilomitr yar soomaalida etoobiyaankuna way shaqaanaan marka suuragal eh, way ogtahay etoobiya soomaaliya jawaabta markay jawaabaha kulol ay bixiso inaysan eh, aysaxamili karin awood u dhawaacdhigtana aysan hayn marka eh, siyaasaadkan qariiban iyo shaqaysiga caloshushaqaystayaasha maamulada sheeganayo iyo soo dhawaashashada dadka soomaaliyeed oo maaragtay maanlaawayaasha ah oo la adeegsanaayo aya waxay u arkaysaa inay maaragtay wax badan oo etoobiya inaan mari doonaan laakiin waxaan rajeynaynaa cid kastoo ayada taageerta ama cid kastoo siyaasaadka etoobiya qariiban ku taageerta ama soomaaliya ha noqoto ama shisheeye ha noqoto waxay mari doonaan eh, ama loo aqoonsan doonaa cidan soomaaliyeed dadka soomaaliyeed oo iskaashanaya dowladoodana meel lagu soo horjeesan doonaa hal gacana looga saari doonaa eh, xeerka qofka etoobiyaanka uu maro ama ayuu mari doonaa qofka soomaaliga etoobiyaanka maaragtay eh, siyaasadka ama qaandarada ku taageeraya dowladda federaalk soomaaliya maxaa looga baahan yahay inay qaado oo tallaabo ah si ay arrinkaas kaga hortagto maamul goboleedyada waxaa la ogsoon yahay qaar kamida ah in ay dowlada xurguf ay kala dhex dowlada dowladda soomaaliya way dadaashay oo maanta diblomaasiyadii ugu xoog baneed ay samaysay oo dawla caalamka ay kusoo jeedisay indhaha etoobiya iyo qaadbada etoobiya samaynaysa waa la tusay adduunka Eh, midda hadda keliya la gudban waxay soomaaliya eh, waxay aada eh, iskaga indhatirtay inay xuduudaheeda dhulka iyo badda ay maaragtay soo xirto waxaa keliya dowladda soomaaliya ugu weyn kula talina waxa weyaan in marka koowaad xuduudaha hadda galmudug oo kale inta laga gaari karo in ciidamo soomaaliyeed la sida caadiga loo soo xiro sidoo kale gobolada puntland iyo iyo somaliland inta laga gaari karo xuduudahaas ciidamo lageeyo soo xiro sidoo kale bayo bacol ilaa gado ayadana sidaas loo soo xiro maalinba iskeeg loo gudbo ayadoo gacanna lagula dagaalamayo kooxdan caqabada ku ah soomaaliya gacanna lagu ilaalinayo xuduudaha badda iyo cirka iyo dhulka soomaalida waxaan qabaa in maaragtay ciidamada loo sii diyaariya loona sii hormariyo inay ilaaliyaan kuna filnaadaan ilaalinta xuduudaha etoobiya haddaan xuduuda laga xirin ama xuduudaha etoobiya eh, kasoo gudbaysaa ciidamo la geeyay waxay eh, eh, saali doontaa in maaragtay mar walba sidaas igu soo duubto mida ah, rabo ugu dambeyn aan kula sii waxa weya ciidamada etoobiya dalka laga saaro safaaradoodana wada la lalaleeya la xakiyo wixii ganacsiga etoobiya iyo soomaaliya kala dhexeeya oo awalba wax xoog badan ma in in ayadana la joojiyo si maaragtay loo loo tuso xanuunka ay leedahay waxa ay samaynaysa etoobiya iyo cidda eerto etoobia inay ku xadgudubto eh, ay tahay dadka soomaaliyeed oo awood u leh inay wax walbeeto oo dalkooda ay ku badbaadina ay samayn karaan kaasina wuxuu maxamed xadar nuura ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda soomaalida oo aan wax ka weydiinayay shirkii goboleedka igad ugu soo gabagaboobay goordhoweyd magaalada kambaale ee caasimada dalka ugandho kaasoo diiradda lagu saarayay faragelinta etoobiya ay ku sameyneyso soomaaliya sixyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowiya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay waa hagaag xog horeys la socotaan idaacadda kulmiye muqdishona waa idinkaga imaanayaa markana haddii aynu eegno deegaanka garsabaaley maamulka deegaankaas waxa ay eedeyn u jeediyeen mas-uuliyiin ka tirsan degmada dayneyle gaar ahaan guddoomiyaha degmadaas waxaana ay ku eedeeyeen xarig loo geystay guddoomiye waxeyd ka tirsan deegaanka garsbaaley iyadoona dhacdo maanta ka dhacday kiiskontarool afgooye gudoomiyaha iyo ilaaladiisa xabsi loogu taxaabay waxaana guddoomiye waaxeedka deegaanka garsabaaley ee xariga loo geystay la sheegay in xaalada caafimaad ay la soo diristay isbitaalna loo qaaday markii ay dhacdada ay dhacaysay balse ilaaladiisa ayaa xabsi la geeyey waxaana ay ku jiraan caawa xabsi ku yaala degmada deynide gaalahaan saldhiga degmada deynide ayaa ay ku xiran yihiin ilaalada gudoomiyaha waxaa aan ah, wax ka weydiiyey dhacdadii maanta ka dhacday kiskontarool afgooye ee qoryaha looga dhigay ilaalada iyo gudoomiyaha degmada ama gudoomiyaha waaxda ee garasbaalley ka tirsan ee waaxda afaraad ah ee xarigaas loo geystay cabdi xayle oo ka tirsan isaguna maamulka deegaanka garasbaalle waxaa lagu weerar goobtoodii shaqada marka kulley gudoomiyihii wuxuu qabay diikar degmada markii la geeyey baaba dhacayba dayniilaa la geeyey ninka waa dhacay asaga sitaala loo soo qaaday askartiina saldhiga dayniilaa lagu xidho ilaa saacadda qulaalla waa xiran yihiin isagiina waxawaaye aqrikian istaalka kasoo bixinay ugiisaa keena ma garata maxaa loo soo weerara laydin kugu sheegay wallaahi aniga taas ma sheegi karo kulli kulliba badhigisaa lagu sameeyey laba baabuuro midna ay wataan disiya malataariyo hmm. midna maamulka dayneeda wato isaga hmm. laba nin la socotoba isaga ma hubaysnayn ninkiiba toban qorayaa la saaray oo laba qoran waa laga qaatay saddex macaalasaga waa la liif garaaco fiiraha liifa idiyaa la dhahay waa naqta igu taagan marka arin oo aan fahmi waaye waaye afduu baan dhihi karnaa bikullito waxa sharcigana waa iska sharci iyo afduubana waa iska afduub mugta sharci meesha kama dhicina afduubaa ka dhacay ma baarteen sababta marka dhibaatadaas loogu geystay loona xireeyay oh, qaar kami way caddahayba waaxda waaxda niman maleeshiyaada oo oh, daymiile siday noo sheegeen hoos taga ayaa degan saddex barood ka degan meeshana waxaa ku magacaaban gudoomiyaha saaka la ee gobolka banaadir guri korkiisa ninkaan uma magacaabina moogtaha wadan u magacaabo oo la yaqaano meeshii ninkaan ku magacaabana maleeshiyadaas daniila ka tirsan iyo wole bulshii militaar iyo maleeshiyada wata dayneelihii maamulkoodii wixii oo dhanaa qasaaya magarata waa gartay maleeshiyadii miyaa afduubatay mise booliisiyo milataaria meesha ka waday maleeshiyadii iyo booliisiyo milataariga oo isla socday horena waxaa iigu sheegtay in maamulka degmada ay ahaayeen askarta la socota booliisiyo milataari sidee isku qabanaysaa marka guddoomiye meesha waxaa jooga oo dhahaya waxaan ka soconaa daynayde iyo e, booliisiya milatarigadu way isku xiran yihiin wayna isla socdaan laba gaariya meesha imaatay maleeshiyada iyo daynayla ad kala saartahay midna bulshiya malataari kala saaran dee isugu diidi kartaa adiga marka maamulka daynayale xiriiro ma la samayseen aad arrintan su anaa dadkiga kula hadlaya aniga sargaal aan aha dawla moogto kula hadlayaa tegey waxaa la ii sheegay inaan taliyaha saldhig waxba dii jirin go-aankiis wax dii jirin nooshin oo taliyihii qaybta ah iyo rooble inki la yidhah gudoomiya hadan yidha labadaas nin xiran yilaali man afduub lagu haysta soomaa waa gartay marka hadday saasu xiran yihiin waa isaga soo tegay aniga sabab cad oo lagu soo xirana laguma sheegin oh, sabab cad oo kale lagu soo xiri karaa maba jirtaba meeshaan maxaa uga shaqaynaa bisaa lagu soo xiraa meeshaan haday niilo waayo iyo garis baa le waxaana ku magacaaban ninkaan la afduubanayo oo dekirato gobolka baraandi oo duqa magaala kasoo baxday ay dhiigiisa jeebka ugu jiraan horta qof eh, eh, nin maxamed la maxamuud loo bixi karaa waa maya dhe mar haddii documenty aadamiisa qofka aa kula doodo waa kaa saxayaa soo maha waayahay marka waa halkee goobta eh, la isku haysto oo maamuladu ay isku haystaan oo laga wada ninkan ninka waxaa laga kaxeeyay tartanka iscontrol oo lacagta lagu qaado canshuurta goobtaasuu taagnaay meeshaana lagu weeraro qoryahan looga qaata ma ex control ayay dhacdadu ka dhacday ex control fda dhacday maamulka gobolka oo labadiinaba aada hoos tagtaan xiriiro ma la samayseen oo arrinkaa ma kala hadasheen wax badan wax badan maxay idinkugu jawaabeen marka waxba kale ma dhihin laga warsuga dheheen baalawshaas in la xaliya laisku dayaa halna hadda meesha kaa muuqdo qomar haddii adiga maxaabiis lagaa haysto mas-uuliyiin meesha ku magacaaban la jibdilay lana xiray dee waxay u baahan tahay waa shaqo dheeri ubaahan tahay shaqada dheerigaan meesha ka muuqataa ciidamada booliisiya milataaro garsballey miyaysan ku sugnayn iyo goobtaana aada sheegtay inay hoos tagto garsballey booliisiya milatario iyo booliis labadaba mooshina xakumanyo ma garata mooshina taliyaha qaybta waayo markaragguna isaga way xiran yihiin iyo taliyaha ninkan gudoomiyaha degmada dagnayl marka qofkii adiga hoday mogta inaad dacwootaa sax maahanba jia mogta qofkii gudbilaay waxu dacwoo kartaa ugu dambeyntii hadalkaaga maxaa kusoo gobagooynaysaa hadalkayga waxaa kusoo goobaa in xal loo helo arintaas dii kale wareer kalaa kasoo saaday manaa gudoomiyaha waaxda galmudug ee deegaanka garsbaaley cabdi xiila yuha oan wax ka weydiineynay gudoomiyaha waaxda suufac oo maanta degmada dayniile askar ka socotay iyo askar ka tirsan ciidamada booliisyo milatara sida uu sheegay ay xireen isaga iyo ilaaladiisa xiriir la sameynay maamulka degmada dayniile si aan wax uga weydiina arrinkan nooma aysa suurtagelin inaan qadka taleefonka aynu ku helno gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan qeybihii dambe ee barnaamijkeena xog ayaan gaarna markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay nawar maanta haddana mid labaad celiyeene waygu ciirsantii taaladu cayn wareegsantii haddana culays baa i saaraane allow allow allow ciilka iga bixi warboaalom waxay kaa maraysaa urumadan calmadayba cidhiidhi ku jidhe warwar mahaysaana waxaa mar kale hargaysa laga celiyey diyaarad taylan ka diiwaangashanoo shaariqa ka timid waxaad wada sheegoo iscaday baa la layidhi waana iscadayn weyse kabacdina hadda kala wareegtii baa ku dhacday waar walla weynay dalka annaga haysanay goorma hawada qabsateen <laughs> waaqlow dowlad baynu leenahay hawada way ku filan tahay la diyaari hoogii irka loogu talagalay walba taylan iyo somalilan maxaa isu geeyey warnamiyaw diyaaradu eelberde kadhiidi tiishal wareeg intii leeri dhiriftiya haytay hormadaya waa dhiitiyey wax kale reer mudugu u diyaaradda ceelberde ku dhacday qaramada midoobaa iska lahayd yaa qaramada madoobe tilxiin dheere iyo shabaab dhexdooda ku dhacdana iyo kaalahaaye tanna meeya kaalaxaysa lasoo dhacdhacaayaan waar walloweynay intaa hawada somalilan diyaaradaha ka celinaysaan dee waa kuwa idinka soo dhacdhacaya hadda waaqlow mucuqubadeenniyaa ah ku dhacdaan ma leedahay walbaba diyaarad cirka maraysa cuquba ma gaadho now buntlandna weyla midamaa laga celiyo dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa afka aniana kuu qaabto runtaa waay annaga wax tiraafinaa wartasafow fidna hurida lama toosiye ficilka qaar daaya war waxaa kaloo la yidhi gobonnimo ninkii beeciye sayladana geeya waxa uu ku soo gadanayaa soogunnimo maaha aryaadhaha war ma haysiina jaamacad arabto soomaali ka xanaaq badan war kulayl kaliyahay soo saareen falastindaymadameeradnaad may fiirii koro leeyina waar ixtiraafka somalilan bay ka cadhaysan yihiin aryaa ku ictiraafayaan adaa carab sheegahaaye waxay dhaheen soomaaliya xuduudkeera laguma gudbi karo etoobiyana xaq uma laha inay faraha la gasho soomaaliyana wax kastooy rabtaan ku garab istaagaynaa xataa maxkamada adduunka dacwaan u gudbihaynahay dhaheen qaramada madoobayna waa inay arrintan si degdega uga fadhiisataa fadhiisataahay dhaheen etoobiyana ma edbanee edab ha loo yeelay dhaheen hadda weligay war carab ka yimidoo midkan iiga dhedhan roon ma arkin war imaaraadka etoobiya lagu xama jiray laftirkiisaa war qatar uu ka soo baxay laata nyuuqnyuuq walaa etoobiya iyo war imaaraadku abi markuu la diriraayo tigrayda daroonisay siiyeen marka haddana waxaan u malaynayaa soomaaliya inay daroona sii doonaan warkoodaan arkay mar hadda imaaraad ma taqaaniin ma iska hubtaanin war naga dhex gelinaya dowladda turkiguna wasiirka arrimaha dibadda somalilan oo safar ugu socda waxay dhaheen kala wareeg meeshaad joogtana uma soo dhaafi kartid warba sanada kan masnaadka kala wareegga hawadu ahaa waa arrimanka qarannimadii somalilan maqabyo qoraal bay noqotay war kalemaana warmaysiina golaha ammaanka ee afrika wuxuu yidhi xeerka midowda afrika waxaa ku taalla inaan waddan wadan kale xuduuddiisa ku xadgudbi karin etoobiyana wax xaq ah uma lahan in soomaaliya damac ka galo madaxda labada dalna waa inay wada hadashaabay sii daba dhigeen kadibna soomaaliya in la wada hadlaahay u cuntami weysay ayaa si carale warqad u soo saartay wasaaradda arrimaha dibaddayna ka soo baxday waxaana lagu sheegay ilaa abii ka laabto warkii ka soo baxay in aan wax wada hadal ah lala gelayn <laughs> war ay not yeerana aryaadhaha waxaa la yidhi abii axmed soo wacay madaxweyne xasan ka kadibna taleefankou ku dhegansadow ka qaba diidaa la yidhi ka kadibna abi madaxweynaha yugandha muuse feentow ayaa la yidhi na wada hadalsiiyowna yidhi aniga iyo xasan shiikh xasanna waxau sheegow caddeeyey inuusan abiy wax wara la gelay ilaa oo wixii uu falay ka laabtow ka tooba keeno mugga etoobiya warkina waa laga diida adduunyadina waa lagu kiciya mugga anigu abiy waxaan dhihi lahay eh. maxaa ku dhimanoo lagu dhahaa warwaar waa maxaa kuu dhimano lagu dhaha war waa dhammaade hay aymgooyinka iyo leeray war maanay waxaa la yidhi hadaanaya jar buu kaa ridaa hadafka qaarkiise abiyow hankaagiyo riyadu waa huf iyo beene dhallaan kuma hadaaqeen waxaad ku hamiyaysaaye ha yeeshee hunguri baa hoog ku dhaxalsiine soomaalida haddii aad taqaan uma hawootin war waxaa kaloo la yidhi abi soomaali ma yaqaane sanka lagama taabtee haddii lala sinaa waayo haba kala safnaadeen khilaaf kama sirriigtaane sabanada dagaalka waxqabad lagu sifeeya warbow waa runtaa oo heegan baan unahay ruux kasta soo hurjumtaga waar wallaweynay war ma haysaane taliyaha ciidanka milatariga etoobiya uu waftigii shalil celiye ka mid ahaa wuxuu yidhi etoobiya waa inay u diyaargarowdaa cadow soo jirayna dee marka bilaash baa iskugu waalanaysaane waa la soo socdaa aryaa cadowga soo jireenka ow sheegayaad hee ka tahay saad dhul u siisay ubba wax dushaa noo garanhaya muxuu naga soo doonay warkalamaana waxaa la yidhi abwaan hore miduu yidhi ayaan maanta aragnaaye jid farayar midhihii bataakama mahaashaane itoobiya siday maagtay iyo malihii beenow aryaa waxaa kaloo la yidhi mida midhega male hadduu malag dhawaaqe magansaday wedkaygii badinaashaqaye marisiiya marisiiya walaalayaal wadabaalida igasiiya kaadiidnay ma war bilaashaa isu waalaysiine lafta nagaa badda nagaa dhulka nagaa cirka nagaa wada nagaa war arireebtana nagaana nagaana hobilayinhasku naga dheh warmadaya war mahayside lafti nagaa wuxuu ku sugan yahay baydhabo wuxuuna u ducaynayaa samigiis madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen buda warya iska nagaagoo miyihiini now igole way naga xigaan aryaadhaha nagaanagaada mugow maqla samigay cabdulana wuxuu yidhi wixii la keeno koryaa hoos koleyto weeska koon kontarool wixii la keeno koryaa hoos kollayto weeska kontarool fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysiod kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla roobla keysi ayaa farsameynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka midlacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo Yahweh. ay